shardi waa xaraf waana xarfu shardi laba ficilu jasmiya waa xaraf waxaa la yidhaha magaciisana xarfu shardi wain tubduu maa fii anfusikum ow tukfuuhu yuxaasibkum bihi اllah yuxaasibkum wain tubduu maa fii anfusikum ow tukfuuhu yuxaasibkum bihi اllah intu waa caamilkii laba ficilay hal mar jasmiday tubduu waa caamilkii koobaad ficlu shardi waa macmuulkii koobaad waa macmuulkii koobaad waa jasmisan yahay tubduu caamilka jasmiyey waa inta inuu jasmisan yahay waxaa lagu garaa xadfu nuun tubduuna uu noqo lahaa afcaal khamsa waxaa xadfu nuun loogu jasmiyey waa min alafcaal khamsa wain tubduu maa fii anfusikum ow tukfuuhu yuxaasib waa ficilkii labaad oo intuu jasmiday waxaa la yidhaha jawaabu shardi jawaabu shardi aa la waa jasmisan yahay intaa jasmiday inuu jasmisan yahay waxaa lagu garanaa sukuun waxaa sukuun loogu jasmiyey liannahu ficlu mudaaric saxiixu aakir in waxaa nidhi waa xarfu shardi laba ficilay jasmidaa midka koowaad waxaa la yidhaha ficlu shardi midka labaadna waxaa la yidhaha jawaabu shardi tubduu waa ficlu shardigii yuxaasibna waa jawaabu shardigii labadaas ficla jasmida tubduu waa macmuul intaa ku camal fashay waa jasmisan yahay inuu jasmisan yahay calaamadda lagu garanaa waa xadfunuun waxaa xadfunuun loogu jasmiyey waa afcaal khams yuxaasib waa jawaabu shardi waa jasmisan yahay intaa ku camal fashay inuu jasmisan yahay waxaa lagu garanaa sukuun maxaa sukuun loogu jasmiyey lannahu ficlu mudaaric asaxiix alaakhir wamaa wamaa waa ismu shardi maahan xarfu shardi ogow wamaa waa ismu shardi inti maxaa nidhi in maxaa nidhi xarfu shardi maana maxaa nidhi ismu shardi maadu waa ismu shardi laba ficilay jasmidaa ficilka horeeya waxaa la idhaha ficlu shard ficilka labaadna waxaa la idhaha jawaabu shard wamaa tafcalu min khayrin yaclafu اllah wamaa maada waxaa la dhaha ismu shard laba ficilay jasmida hal mar mar kastaba laba ficilay jasmina halkii maraba labo ficilka koowaad waxaa la idhahdaa ficlu shard ficilka labaadna waxaa la idhaha jawaabu shard miaalkii wamaa tafcalu min khayri yaclamhu اllah wamaa tafcalu min khayri tafcalu waa ficlu shardi waa majzuum waa la jasmiyo waa macmuulo waa lagu camal fala waxaa jasmiyey oo ku camal falo caamilkii ah maada tafcalu inay jasmisaya calaamadan ku garanana waa xadfu nuun tafcaluuna ay noqo lahayd hadday rafcisanta maxaa xadfunu loogu jasmiyey lannahu min afcaal اkhams afcaal khamsu ka mid yahay wamaa tafcalu min khayri yalamhu yaclam waa jawaabu shard yaclam waa jawaabu shard waa macmuul waa la jasmiyey waxaa ku camal falay maada inuu jasmisan yahay calaamadda lagu garana waa sukuunka maxaa sukuun loogu jasmiyey lannahu ficlu mudaaric asaxiix اaakhir maadu waa ismu shard laba ficilay markiiba jasmida ficilka horey maxaa lagu magacaabaa ficlu shard ficilka labaadna jawaabu shard misaalkii wamaa tafcalu min khayri yaclamhu اllah tafcalu waa ficlu shard yaclamna waa jawaabu shard waman man yacmal suuءa yujza bih man yacmal suuan yujza bihi man yacmal suuan yujza bihi mantu waa ismu shard maahan xarfu shard mantu waa ismu shard laba ficilay mar walba jasmidaan mar kasta labay jasmidaan midka koowaad waxaa lagu magacaabaa ficlu shard midka labaadna waxaa lagu magacaabaa jawaabu shard man yacmal suuan yujza bihi yacmal waa ficlu shar waa jasmisanya mantaa ku camal fashay inuu jasmisan yahay calaamadan ku garanaynaa waa sukuun man yacmal maxaa sukuun loogu jasmiyey liannahu ficlu mudaaric asaxiix alaakir aladi lam yatasil biaakhirihi shay yujza waa jawaabu shar waa macmuul waxaa ku camal falay manta inuu jasmisan yahay calaamada lagu garanaa waa xadfu xarfi اlcila yujzaa u asalku ahaa alifaa ku taagna aliftiyaa la gooye inuu jasmisan yahay calaamada lagu garanaa waa xadfu xarfi اlcila waxaa loogu jasmiyey xadfu xarfi cila liأnnahu ficlu mudaaric almuctal اaakhir liأnnahu ficlu mudaaric almuctal اlaakhir man yacmal suuan yujza bih mahma mahmaa tafcal afcal mahmaa tafcal shay kastoo samaydo afcal ana waa samayna mahmaa tafcal afcal mahmaa tafcal afcal mahmaa shaygii tafcal aad samaydo afcal ana waa samayna mahmaa waa ismu shar laba ficiley jasmida ficilka horeeya waxaa la yidhaha ficlu shar ficilka labaadna waxaa la yidhaha jawaabu shar tafcal waa ficlu shar waa jasmisan yaho waa lagu camal faloo mahmaa baa ku camal fashay inuu jasmisan yahay calaamadda lagu garanaa waa sukuun sukuun waxaa loogu jasmiyey liannahu ficlu mudaaric asaxiixu alaakhir afcal waa jawaabu shar waa majzuum waa lagu camal falay waxaa jasmiday mahmaa mahmaa jasmiday calaamada lagu garanayu jismisanya waa sukuun sukuun waxaa loogu jasmiyey liأnnahu ficlu mudaaric aلصaxiix اlaakhir mahmaa waa ismu shard laba ficilay jasmidaa ficilka horeeya waxaa la yidhaahdaa ficlu shard ficilka labaadna waxaa la yidhaahdaa jawaabu shard mahmaa tafcal afcal tafcal waa ficlu shard mahmaa aa jasmiday calaamadda lagu garan inuu jismisan yahay waa sukuun liannahu ficlu mubaaric asaxiix alaakhir afcal waa jawaabu shard waa majzuum waa la jasmiye waa lagu camal falay afcal waa jawaabu shard waa jasmisan yahay mahmaa baa ku camal fashoo jasmiday inuu jasmisan yahay calaamadda lagu galana waa sukuunka aakirka saaran waxaa sukuun loogu jasmiyey liأnnahu ficlu lmudaaric asaxiix اaakhir idmaa idmaa waa xarfu shard markuu dhihin isim waa xarfu shard laba ficilay ku camal fashaa markiiba ay jasmidaan ficilka koowaad waxaa lagu magacaabaa ficlu shard ficilka labaadna waxaa lagu magacaabaa jawaabu shard miaal id maa taqum aqum id maa taqum haddaad istaagto aqum anna waa istaaga id maa taqum aqum haddaad istaagto anna waa istaaga id maa taqum aqum taqum waa ficlu shar id ma a ku camal fasho waa majzuuma waa jasmisay id ma a jasminay inuu jasmisan yahay calaamada lagu garanaa waa asukuun maxaa sukun loogu jasmiyey لأnnahu ficl اmdaaric aصaxiix اlaakhir aqumna waa jawaabu shard waa majzuum waa la jasmiyo waa lagu camal falay id ma ku camal fashay inuu jasmisanya calaamadda lagu garana waa asukuun maxaa sukuun loogu jasmiyey لأnnahu ficl اmdaaric aصaxiix اlaakhir idmaa waa xarfu shard laba ficilay jasmidaa ficilka koobaad waxaa lagu magacaabaa ficlu shard ficilka labaadna waxaa lagu magacaabaa jawaabu shard misaal idmaa taqum aqum wa ayu ayu waa ismu shard laba ficilay jasmidaa ficilka koobaad waa ficlu shard ficilka labaadna waa jawaabu shard misaal aya kitaabin taqra tastafid min aya kitaabin taqra تقرأ تstفid minه أي kitaabi تقرأ تstفid minه kitaabka صدقda waa ka faa'idaysana أي kitaabi تقرأ تstفid minه أي kitaabi أy waa ismu sharد laba ficil ayay jasmidaa laba ficil ayay jasmidaan ficilka koobaad waa ficlu shard ka labaadna waa jawaabu shardi taqra aya kitaabin taqra waa ficlu shardi waa majzuum ayana ku camal fashay inuu jasminsan yahay calaamadda lagu garaa waa sukuun sukuun waxaa loogu jasmin lannahu ficlu mudaarica saxiix اaaqir waa ficlu mudaric saxiix اlaakira tastafid waa jawaabu shard waa majzuum ayuntaa ku camal fashoo jasmiday inuu jasminsan yahay calaamadda lagu garana waa sukuun waxaa sukun loogu jasmiyey لأnnahu فicl mdaarc aصaxiix اaakhir wayun waa ismu shar laba ficilay jasmidaan ficilka koobaad waxa la dhaha ficlu shar ficilka labaadna waxa la dhaha jawaabu shar miaal أya kitaabin taqra tastafid minhu wamataa mataa mataa taltafid ilaa waajibika tanal ridaa rabbika mataa taltafid mataa taltafid ilaa waajibika haddaad waajibkaaga milcsato tanal waxaad gaaraydaa ridaa rabbika rabbigaa raalli ahanshadiisaad gaarayda mataa taltafid mataa taltafid ilaa waajibika waajibkaaga markaad milcsatood fiirido tamaw waxaad gaaraydaa ridaa rabbika rabbigaa raalliahaanshadiisa mataa waa ismu shard laba ficiley jasmida ficilka koobaad waxaa la dhahaa ficlu shard ficilka labaadna waxaa la dhaha jawaabu shard taltafit waa ficlu shardi waa majzuub waa la jasmiyey mataa aa ku camalfashoo jasmiday inuu jasmisan ya calaamada lagu garana waa sukuun waxaa sukuun loogu jasmiyey lannahu ficl mudaaric asaxiix اlaakir tanaw waa jawaabu shar waa majzuum waa la jasmiyey mataaaa jasmiday inuu jasmisan ya calaamada lagu garo waa sukuun waxaa sukuun loogu jasmiyey lannahu ficl mudaaric asaxiix اlaakir mataa waa ismu shar laba ficile jasmida ficilka koowaad waxaa lagu magacaabaa ficlu sharb ficilka labaadna waxaa lagu magacaabaa jawaabu sharb misaal mataa taltafid ilaa waajibika tanal ridaa rabbika wa ayna aynamaa takunuu yudrikkum اlmowtu aynamaa takunuu yudrikkum اlmowtu aynamaa waa ismu shard aynamaa takunuu yudrikkum اlmowt aynamaa ma alkaga dara mid rabana waa laga day karaa lakiin hadda aayadda waa ku jirtaa maadu ayadu camal sooma kordhin waa aynaba waxa camal fala aynamaa waa ismu shard laba ficilay jasmidaa ficilka koowaad waa ficlu shard ficilka labaadna waa jawaabu shard misaalkii aynamaa takunuu yudrikkum اlmowt yudrik aynamaa takunuu yudrikkum aynamaa takunu takunuu waa ficlu shardi waa jasmisanyah waa majzuum waxaa ku camal faloo jasmiyey ayna inuu jasmisan yahay calaamadda lagu garanaa waa xadfu nuun maxaa xadfu nuun loogu jasmiyey lama min afcaal hamsa waa afcaal hamsa takunuuna ay noqo le yudrik waa jawaabu shard waa jasmisan yah inuu jasmisan yahay calaamada lagu garana waa sukuun waxaa sukuun loogu jasmiyey lannahu ficlu mudaarica صaxiix اaakir aynamaa waa ismu shard ayne maa lagu daro iyaan lagu dari waa ismu shard laba ficilay jasmida ficilka hore waxaa lagu magacaabaa ficlu shard ficilka labaadna waxaa lagu magacaabaa jawaabu shardi misaal aynamaa takunu yudrikkum اlmowt aynamaa takunu takunu waa ficlu shardigii aynamaa a jasmiday yudrigna waa jawaabu shardigii aynamaa ayaa jasmiday wa ayaana ayaana ayaana talqinii ukrimka ayaana talqanii talqanii talqanii ayaana talqanii ukrimka ayaana wakti kastoo talqa nii aniga aad ila kulanto ukrimka waa ku karaamayna ayaana waa ismu shar laba ficiley jasmida ficilka koowaad waxaa lagu magacaabaa ficlu shar ficilka labaadna waxaa lagu magacaabaa jawaabu shard miaal ayaana talqani mar kastood ila kulanto ukrimka waa ku karaamayna talqa waa ficlu shard waa majzuum waxaa jasmiday ayaana inuu jasmisaga calaamada lagu garana waa xadfu xarfi اcila talqa aad talqa ficilku wuxuu ahaa talqa talqa uu ahaa haddana waxaa leedahay ayaana talqani talqa aad leedahay inuu jasmisaga calaamada lagu garana waa xadfu xarfi cila maxaa loogu jasmiyey xadfu xarfi cila liannahu ficlu mudaaric almuctalu اlaakhiri xukrim waa jawaabu shard waa majzuub waxaa jasmiyo ku camal falay ayaan calaamada lagu garan inuu jasmisay waa sukuun waxaa sukuun loogu jasmi lannahu ficl mudaaric asaxiixu اlaakir wanaa anaa tastaqim tarbax anaa tastaqim tarbax anaa tastaqim waqti kas annaa meel alla meeshii tastaqim aad toosnaato tarbax waad liibaan mhm annaa tastaqim tarbax annaa waa ismu shard annaa waa ismu shard laba ficilay tasmidaan ficilka koobaad waxaa lagu magacaabaa ficlu shard ficilka labaadna waxaa lagu magacaabaa jawaabu shard annaa tastaqim tastaqim waa ficlu shardi majzuum waa la jasmiyey calaamadda lagu garanaya inuu jasmisan yahay waa sukuun waxaa sukuun loogu jasmiyey liannahu ficl mudaaric aصaxiix اlaakir tarbax waa jawaabu shard waa majzuum waa la jasmiyey anaa aa jasmiday inuu jasmisan yahay calaamada lagu garana waa asukuun waxaa sukuun loogu jasmiyey lannahu ficl mudaaric aصaxiix aakir xayuma xayumaa waa ismu shard xayumaa waa ismu shard laba ficilay jasmida ficilka koobaad waxaa lagu magacaabaa ficlu shar ficilka labaadna waxaa lagu magacaabaa jawaabu shar misaal xayثu maa tastaqim yuqadir laka allaahu najaaxan fii qaadiri اأزmaan xayثu maa tastaqim yuqadir laka allaahu najaaxan xayثumaa meel alla meeshii tastaqim aad toosnaato yuqadir laka allaahu allah wuxuu kuu qadarayaa najaaxan guul fii qaabir asmaani samayaalka soo socda xayumaa waa ismu shar laba ficiley jasmida ficilka koowaad waxaa lagu magacaabaa ficlu shar ficilka labaadna waxaa lagu magacaabaa jawaabu shar miaal xayumaa tastaqim yuqadir laka allaahu najaaxa tastaqim waa ficlu shardi waa majzuub waxaa ku camal falay oo jasmiday xayumaa inuu jasmisan yahay calaamada lagu garana waa sukuun waxaa sukuun loogu jasmiyey lannahu ficl mudaaric aصaxiix اlaakir yuqadir waa jawaabu shardi waa majzuu waa la jasmiyey xayu maadaa jasmido ku camal fashay inuu jasmisan yahay calaamada lagu garana waa sukuun lannahu ficl mudaaric aصaxiix اlaakir kayfa ma takun اlummatu takun اlwulaatu kayfa maa takun اlummatu takun اlwulaatu xayfu maa kayfa maa takun ilummatu dhig kayfa maa takun ilummatu ummaddu si alla siday noqoto ayay takun ilwulaatu madaxduna noqota kayfa maa qaab alla qaabkii takun ilummatu ummaddu ay noqoto ummaddu qaabkay noqoto takun ilwulaatu madaxdoodu saasay noqdaan hadday ciyaalsiiye noqdaan ummadda inta kuul ku soo xirtaan guddoomiyaalka gobolka waxaa noqonaya naago baarlamaankuna naago u badnaana maxay adba naaga iska dhigta adaa diidika adaaba naagnimada ogole yaa soo ma jeedi ha haa gacanta waa kuugu xihan sow kuul maa inta bal fiiriya wiilashii soo ma jeedi soo ma jeedi dhagaha wiilalaa darorsaday intana kuwa kuul ku xirtay kuwa kala dahaba kayfa maa takun اummatu kayfa maa takun اlummatu takun اlwulaatu ummaddu siday noqotaa madaxdu noqotaa hadday daroogada cunaan oy qaadka cunaan oy sigaarka cabaan oy qamrada cabaan waxaa ilaahay madax uga dhigaa madax qamrada cabta oo sigaarka cabta oo qaadka cunto muqayiriin soo ma jeedin ciyaalsiiye naagaha gacanta ku dhega hadday noqdaan ciyaalsiiye naagaha kalanta ilahay madax uga dhiga kamaa takunu yuwallى calaykum slafkaa dhihi jiri soo ma jeedid wakadalika nuwali bacd الظaalimiina bacضa bima kaanuu yaktibuuna aha ayadda quraanna aalimiinta ilaahay aalimiinu madax uga dhiga madax fiicanaan rabna adugu fiicno dad madax fiican rabto adoo halka kuunu kugu xihanta maa nin fiicanoo suniya ilahay madax kaaga dhiga kala uma kala sugi mayd sugi mayd ciyaalsiye kulle ciyaalsiye kullaha madax u kamaa takun misaalkay naxwadan ka marayna anagu hadda kama hadlayni masale kale naxwan marayna kayfa maa takun اlummatu takun اlwulaatu kayfa maa takun اlummatu kayfa ma waa ismu shar laba ficilay jasmida ficilka koowaad maxaa lagu magacaabaa ficlu shard ficilka labaad maxaa lagu magacaabaa jawaabu shard kayfa maa takun اlummatu takun waa ficlu shard waa majzuum inuu jasmsan yahay waxaa lagu garanaa sukuun sukuunka waxaa loogu jasmiyey waa ficil mubaarac sa aakira kasrada maxaa keenay takunilumatu kasrada maxaa keenay iltiqaau saakiniin alummatu yaa ka dambayda lam yakun iladiina oo kale waayo soo ma jeedi takun ilwulaatu takun waa waa jawaabu shar waa majzuum kayfa ma ajasmiday calaamad jismiisu waa sukuun kasrada waxaa keenay iltiqaau saakanayn waidaa idaa tusibka khasaasatun fatajamali idaa tusibka hadday ku afiirto khasaasatun gaajo fatajamali daad shan kun hesho mus moosa kala bixine waxaad kala baxdaa shaambo iyo caday iyo saliid ka qubaysato oo saliidda marsato shanlayso cunto kuuma filla moogta ha isdullayn adig idaa tusibka khasaasatun fatajamali meesha hadday ku asiibto isquri idaa tusibka khasaasatun fatajamali idaa tusibka khasaasatun fatajamali idaa tusibka khasaasatun fatajamali idaa tusibka idaa waa ismu shard laba ficiley jasmida ficilka koobaad waxaa lagu magacaabaa ficlu shar ficilka labaad waxaa lagu magacaabaa jawaabu shar idaa tusibk tusib waa ficlu shar waa majzuu idaa aad jasmiday calaamadda lagu gala inuu jasmisan yahayna waa sukuun sukuun wey idaa tusibka maxaa sukuun loogu jasmiyey waa ficil mudaaric saxu laakhira fatajaml tajaml fatajaml waxaad iska tidhaahdaa ayadu hadda baab ardadan gaaren maahan waa iska jawaab shardiga iska dhig waa jawaab shardig waa ka lexleexay waa halmaa miaalka miaal aan la fahmi karin oo dhan inaanan keenin hade oo miaalo cadcad damiin far waaweyn ah wax loogu qora kanuun far damiin maahan fatajaml tajaml waa far oo yaryar ay ku qoranta ma ujeedaan waa jawaab shardiga iska dheh aduu ka soco haba kale ha ku falin waa yahay toban iyo labadii caamil oo ku camal feli jiray labada ficil mid kastaaba soo maana misaalin ammaano weeye qoorta inay kugu jirta idinkaa idinka raba insha allah wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah ala nabina